alxamdu لله rabbi alcaalamiin وصلى sala على calaa وعلى wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira aayaddan inoogu dambaysay ee sagaal iyo soddon fanaadathu almalaa'ikatu wa huwa qaa'imun yusallii fi lmixraab alaaya waxaynu akhrinay waxasuuran sharaxa jalaalaynka mamnuucan min annisaa kolay nusakh waa iskhilaafsan yihiin marka nuskhadan hayo mamnuucan baa qoran wakadaa nuskhada muxaqaqada ah ee saawiga la xaqiijiyey murci rashiid uu xaqiijiyey ee toddobada mujallada ah iyaduna dhowaan soo baxday iyadana waxaa qoran mamnuucan ayaa qoran mamnuucan min annisaa bilmiimeyn ha yeeshe nuskhada fakhridiin qabaawa uu jalaalaynka xaqiijiyey waxaa qoran manuucan baa qoran waana sheekh muxaqiqa oo lugada carabiga ana aada ugu baacdheer da'diisuna ay aada weynayd kutubo badanna leh wa kadalika nuskhada e, xaashiyatuljamalka nuskhadii hore ee tabcadii hore ee alxarabiya ee qadiimka ahayd iyo nuskhada muxaqaqada ah ee jamalka laftiisa waxaa qoran iyagana manuucan baa qoran macnahan calaa kulli xaal waa isku dhow yihiin marka waxaad moodaa siday kollay nuskhada jalaalaynku ku saxan tahay ay u badan yihiin inay manuucan tahay miim keliya facuul saasay u badan yihiin waxaanay ku fasireen sida xaashiyada jamalka oo ku fasirayso manuucan kasiira almanci linafsi deedmada uu naftiisa u diidaayo dumarka waa mid ay ku badnayd weeye aada ugu diidi jireen mamnuucan qaar ku fasirayna waa jiraa erayga xasuuran oo qaamuusku wuxuu qorayaa xaashiyada jamalku waaba ka soo naqliyaye alxasuur man laa ya'ti annisa'a wa huwa qaadirun calayha xasuur waxaa la yidhaahdaa waa kaan dumarka u tegin isagoo kari karaayo inuu u tago bimacnaa hammad leh haddana wuxuu ku fasiray walmamnuucu minhunna iyo kan loo diiday dumarka inuu u tago aw man laa yashtahiihinna ama kaan jeclaysanaynba inuu u tago walaa yaqrabuhunna aan u dhowaanayn marka calaa kulli xaal macnuhu waa isu dhow yahay aasaarta haddii laga eego laga soo wariyey salafkana qaar u fasiray waa jiraan alladii laa yastatiicu ityaana annisaa waa kaan kari karayn xasuurku inuu dumarka u tago bimacnaa aan hamad lahayn sidaasi kalena waa jirtaa sidaasi khilaafsanoo inuu ikhtiyaaran isaga daayey taana waa loo fasiraa saas aawadee xaashiyada saawigu waxay odhanaysaa saawigu wuxuu ka odhanayaa xaashiyadiis yacni markuu sheego mamnuucan sidaa isagu u soo naqliyo wuxuu odhanayaa ay ikhtiyaaran lishuqlihi birabbi ikhtiyaaran baanu ugu tegey waxaa laga yaabaa nusfada shiikhu inay manuucan ahayd baa suuragal qolyaha markaa nusakha nusaakhda ahi sidan markaa mamnuucan ay u qoreen qoladii xaqiijisane mamnuucanta marka iyaguna ay markaa nusakha khadiga unbay raacayaan wa hada huwa almuraadu bilxasuuri huna saawigaa odhanaya famacnaahu almamnuucu min annisaa'i muطlaqan sawaءun kaanat diraaran aw ikhtiyaara saawiga wuxuu yidhi xasuur wa almamnuucu min annisaa'i muطlaqan waa ka dumarka loo diiday xaal la itlaaqaan la kala qaadin sawaaun kaanat diraaran aw ikhtiyaaran waxaana isku mid ah inuu markaa ikhtiyaaran isaga daayey iyo in markaa dantu sidaa ku kalliftay oo aanu hamad lahayn laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay u badiyeen inuu markaa ikhtiyaaran isaga daayey waana inaanu hamad lahayn yacni waxaa ka kamaal badan inuu hamadda isagoo leh haddana iska daayay ayaa markaa ka kamaal badan marka la eego yacni markaa shareecadiisa inaynay yacni markaa arrinkaa lagu boorin haddii markaa sidaa lagu xambaaro laakiin shareecadeenna waa inagii sheegnay inaynay kamaal ahayn guurka in layska daayo inaynay kamaal ahayn ee ruuxu hadduu hamad leeyahay karina karaayo inuu guursado waa inuu guursadaa xaalaadka qaarkoodna waaba waajibayaayo qofku hadduu guursan waayo waaba ku dembaabayaa xaalaadka qaarkoodna wuxuu noqonayaa sunna mu'akada ayuu noqonayaa xaalaadka qaarkoodna waaba waajibayaa waajib buu noqonayaa aayadda tafsiirkeeda waxaa ku sugan markuu fasirayey musaddiqan bikalimatin min allaahi kelmad xagga allah ka ahaatay ayuu markaa rumaynayaa yacni xaaluu rumaynaayo kelmad xagga ilaahay ka ahaatay waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam buu rumaynayaa oo ciisa kelmad lagu magacaabay oo kelimatullah iyo kelimatuhu iyo ruuxullah intaba waa la yidhaahdaa inta mid walba waa lagu itlaaqa waxaana loogu magacaabay ruuxullah inuu markaa yacni aan si khaariqa ilaahay ku abuuray marlabaadkana aayaadkiisi iyo mucjisaadkiisi inay ka mid ahayd qof dhintay inuu nooleeyo biidni illaah ku nooleeyo taasina mucjizay ahayd yacni ilaahay siiyey nebi ciise uu siiyey waynu arki doonnaayoo aayadaha soo socda aynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka ruuxullah iyo kelimatullahba waa la yidhahdaa wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam wa kelmaddii ilaahay marka ciise kelmadda lafteeduu ahaa maaha muraadku laakiin waxaa laga tilmaamayaa in kelmadda lagu abuuray wa summiya kalimatan liannahu khuliqa bikalimati kun kelmad waxaa loogu magacaabay ciisa bnu maryam wa summiya huwa kalimatan waxaa ciise loogu magacaabay kelmad liannahu khuliqa bikalimati kun kelmadda kun baa lagu abuuray bikalimati kun kun waa biqasdi lafdiha oo hadda kelmadday u idaafaysan tahay ficilka ama xarafka haddii lafdigiisa loo qasdana wuxuu noqonayaa isim buu noqonayaa kullu maa qusida bilafdihi fa huwa ismun wax kastoo lafdigiisa loo qasdaa oo maqsuudun bilafdihi noqdaa wuxuu noqonayaa isim buu noqonayaa sidaasaa kelimatii iyo kun laysugu idaafeeyey kelmadda kun ah marka kun lafdigeedaa loo jeedaa haddii la yidhaahdo makhluuqaadkao dhan ilaahay wuxuu ku abuuray kelmadda kun e maxaa isaga haddaa loogu gaar yeelay in lagu magacaabay yacni kelmaddii ilaahay jawaabtu waxay tahay sida lagu abuurayba waxay ahayd khaariqa bay ahayd caadadii la bartay bay khilaafsanayd oo iyadoo makhluuqaadkao dhan ba ilaahay ku abuuray kelimatu kun ayaa haddana si khaariqa abuu ciisa bnu maryam ku dhashay oo aayad ilaahay buu ahaa wajcalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa marka aaya lagu magacaabay oo wuxuu ku dhashay bilaa abin dee aabbe ma lahayn aabbo ma lahayn marka si khaariqa ah baa lagu abuuray calaa haada baa lagu itlaaqay waa sida imaam axmed ibnu xambal marka uu ka cabiray yani ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun ciise yacnii kelmadda kun ayuu noqday mid ku jiraa oo ku abuurmay walaysa ciisa kun ciise kelmaddii ma aha ee kelmaddu waxay ahayd tii lagu abuuree sababta u ahayd waatuu allah yidhi inna mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab yacni tusaalaha ciise yacni wuxuu ka dhigan yahay tusaalaha aadam wa tashbiihu alghariibi biaqraba minhu shay ghariiba ayaa lagu shabbahayaa shay ka qariibnimo badan oo ciise haddii lagula yaabaayo inaanu aabba lahayn laakiin hooyo lahaa dee waxaa ka sii la yaab badan aadam aabbe iyo hooyo midnaba inaanu lahayn aabbe iyo hooyo midnaba inaanu aadam lahayn baa ka sii la yaab badan khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun wuxuu yidhi aakhirka yurwa annahu lam yacmal khati'atan walam yahumma biha waxaa la soo wariyaa inaanu wax dembiya samayn aanu ku hamminna aanu ku hamminna nusakha qaarkood wuxuu dabdigu u dhacay wuxuu dabdiga ku dhacay yahimma oo haada la hoos dhigo nuskhada marka qabaa waa uu taxqiijiyey waxaan filayaa qalinkaa lagu dabdiye waana dhici kartaa qolyaha dabcadu inay markaa ku qoreen ay haada hoos dhigeen laakiin sawaabku waxay tahay sida kutubta luqadaba mansuuska ku ah xawaashiduna ay qorayso yacni kutubta sarfigana lagu yaqaano yacni in yahumma la odhanaayo marka waa mudaacafkii sulaasiga ahaa ee laasimka ahaa waxyaalihii ka shaadoobay weyi shaadka la xafiday ka mid tahay ibnu malik wakhayruhuna ay tirinayaan marka yahumma qaacidadu waxay keensanaysaa yahimma in la yidhaahdo laakiin yacni waa shaadkay ka mid tahay yuxfad walaa yuqaas waa la xafidaa sidaa carabiinay ugu dhawaaqday oo iyadoo mudaacafkaasi uu laasim yahay haddana yafculu ay ku keeneen laakiin lama qiyaaso bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen dee tan eh, nebiyaduba kala mid bay ahaayeen oo in markaa waxaweye la yidhaahdo dembi ma samayn dee ambiyada kaleba macsuumiin bay ahaayeen oo taa kala mid bay ahaayeen calaa kulli xaal xadiis marfuuca oo kollay sidan ku soo arooray ma hayno aayaddan qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun waqad balaganii alkibar wa caaqir istifsaarka culammadu waxay yidhaahdeen kayfiyada ay ku dhacayso ayuu markaa doonayay in loo caddeeyo bacdi culammada ka midoo yidhina waa jiraan shaydaan baa u dhawaaqo ku yidhi waar cidda kula hadashay waxa weeye waa shaydaan dabeedna sidaasuu deedna ku shakiyo yacnii khabarka markaa wuxuu doonayay inuu hubsado laakiin saasi ma fiicna walow bacdu ahli cilmi ha sheegaanbe sawaabku waxay tahay sida hore ayaa saxan in laga tilmaamaayo yacnii cidda hadalkan ku tiri kama shakin waana garanayay inuu min allaahi bushaaradani ay ka timi laakiin isagaan shakin buu wuxuu doonayey isticjaalu uu arrinka degdegsanayo bal sida arrinkaasi ku xasilayo kayfiyadeeda in loo caddeeyo ma dhallinyarinimaa lagu celinayaa ma yagoo da'dana islaantuna da'dan iska tahay baa ilma haddana lagu arsaaqayaa isagaa loo bushaareeyo loo ballanqaadee ma mid yar baa lagu odhanayaa guurso yacnii siday ku dhacayso ayuu istifsaarayey oo doonaya caddayn inuu ka dalbo allah waxauu yidhi qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun waqad balaganii alkibar qaala wuxuu ihi nebi zakariye rabbi ayaa rabbi rabbigayow annaa yakuunu lii ghulaam siduu igu sugnaanayaa inan siduu igu sugnaanaya waladun yacnii ilma siduu igu sugnaanaya weliba ghulaam buu ka cabiray ghulaamna waxaa la yidhaahdaa yacni markaa dee ilmaha laba ayaa la yidhahdaa waqad balaganii alkibar marka waladun inuu ku fasiray nawcan maa markaysaga waxaad mooddaa in markaa wax ka dhiman yihiin yani waladun dakar oo kale hadduu odhan lahaa yani markaa tafsiirka saa ku odhan lahaa waa waafiqi lahay waqad balaganii alkibar walxaal qad balaganiya u igaadhay alkibaru gabowga u igaadhay gaadhay waan gaboobay ay balagtu nihaayata sinni waxaan gaadhay yacni da'da dhammaadkeedii baan gaadhay mi'atan wa cishriina sana boqol iyo labaatan sano ayaan gaadhay aahaar baa la soo wariyey saxaabada qaar laga soo warinaayo cabdullaahi bnu cabbaas eh, iyo khayrkii laga soo warinaayo oo odhanaya boqol iyo labaatan jir buu ahaa markan iyadoo ubadka marka horeba la jecel yahay ayaa marka la gaboobana si gaara loo sii jecel yahay khaasatan weliba haddaanu qofku ubad hore lahaynna waa ka sii xag jiraa ya yacni waatay yidhaahdaan goblan geeri og waatay yidhaahdaan wa imra'ati caaqir ooridayduna walxaal imra'atii ooridayduna caaqirun ay tahay mid madhalays ah oo markay da'yarayd ba aan dhali jirin iminkana gabow u raacay balaqat amaaniyatan wa tisciina sana waxay gaadhay buu yidhi siddeed iyo sagaashan sano ayay gaadhay oo markan boqolkii laba uga dhiman calaa kulli xaal inay gaboobeen waa jirtaa laakiin bidabdi da'daa inay gaadheen markaas yacni shay xuja ku qumayso oo ku sugan ma hayno laakiin kollayba zakariya inuu aad iyo aad u weynaa waxa weeye waa jirtaa suuratu maryam aayadaha ku sugan ee awalkeeda ku suganba waa caddaynayaan oo wuxuu isku daray lafihiina waa jilceen madaxiina ciru isugu baxo markaysagaa waa ololay yacnii ciradu markay waxa weeye noqoto midaan wax tarraxayaaba jirin ee wada boos u noqdo yacni lafihiina daciifaan labadaa arrin hadday israacaan da'da weynaanta markaysa marka aad iyo aad yacni in loo weyn yahay ayay markaa caddaynaysa waa dhici karta ciradu dadka qaarkood inay ku soo degdegto amaba hidda ay saga leeyihiin laakiin yaga laftooda waxaa dhici karta inaanu markaa ilaa u gaboobo inaanay cirrada markaa isugu bixin dad naadirna waa jiraa oo iyagoo yar ay cirro isugu baxaan oo aynay markaa taraxaad yeelan laakiin lafaha dacfigoodu markay raacdo labadaas isku ladhanto si kale ma aqbalayso inay tahay mooyaane yacni markaa nihaayat alkibar qaala alamru kadalik wuxuu yidhi arrinku saasoo kale weeye qaala allah wuxuu ku yidhi kadalik alamru kadalik mubtadihii baa la qadarayaa khabarkii baa yaallaa arrinku sidaadaasa lagu sheegay weeye min khalqi illaahi ghulaaman minkuma abuurista ilaahay idinka abuuraayo labadiinna wiil idinka abuurayo sidaa weeye allahu yafcalu maa yashaa allaahu allah yafcalu wuxuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono inuu sameeyo ayuu sameeyaa laa yucjizuhu canhu shay wax markaa uu ilaahay awoodi waayaa oo cajsi gelinayaa oo taagdarro u nisbaynayaa ma jiro waxaanu ilaahay awoodaynin ma jiro laa yucjizuhu ma cajsi gelinayo oo taagdarro iyo awood la'aan uma nisbaynayo canhu shay yacnii shaynaba oo shay uu kari kari waayaya ma jiro ee wax kastooo suuragal ah allah wuxuu ku yahay qadiir waliidhaari hadihi alqudrati alcadiimati alhamahu su'aala liyujaaba biha awooddan tan ah ee weynaanshaha badan muujinta uu ilaahay muujinaayo daraaddeed buu alhamahu su'aala ugu ilhaamiyo qalbigiisa ugu tuuray baryada liyujaaba bihaa si looga aqbalo yacni baryada qofka in la waafajiyaa waxay ka mid tahay tawfiiqday ka mid tahay sidaas aawadeed waxaa laga soo naqliyaa cumar bnu khadaab inuu yidhi inii la axmilu hama alijaaba innama axmilu hama adducaa anigu hamiga aqbalaadda xambaari maayo buu buuyi aqbalaaddu ilaahay bay u taallaa laakiin waxaan xambaarayaa buu yidhi hammiga ducada fa idaa ulhimtu adducaa'a haddii ducada laygu ilhaamiyo waxaan garanayaa calimtu ana alijaabata macah waxaan garanayaa eh, aqbalaaduna inay weheliso waayo allah baa ballan qaaday wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu yidhi aniga ibarya haddaa ibaridaan waa idinka aqbalayaa buu allah yidhi wa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaani falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun ha dadka qaarkood qalad bay ka fahmeen ducada aqbalaadda laga aqbalaayo oo laga ajiibaayo duco kastoo wanaagsan oo qofku shuruudihii ducada uu la yimaado waa laga ajiibaya waa laga aqbalayaa laakiin dadka qaar waxay moodayaan aqbalaadda ducada laga aqbalayaa inay tahay siduu u doonaayo un inay u dhacdo sidaasi laasim ma aha horena masalada waa u baraarujinnay iyadoo ducadii la ajiibay ayaa waxaa dhici karta sidaad adigu doonaysa inaad arkin ducadii iyadoo lagaa aqbalo lagaa ajiibay baa waxaa dhici karta in sidii lagugu keeno aad adduunyada ku hesho waxaa dhici karta inaad adduunyada ku hesho lagaa dibdhigo oo wakhti dambe kuu timaado waxaa dhici karta in adduunyada aad ku hesho laakiin wax kale lagugu bedelo balaayo kugu soo socotay lagaga dabaalo balaayadaasina ay kugu dhici lahayd lowlaa hada ducaa waxaa dhici karta in lagugu beddelo sawaab aakhiro oo kaaga dooroon yaa nicmada adduunya inuu ilaahay ku siiyo sawaabka aakhira ah kaaga dooroon nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ducada qofka muslimka ku ducaysto ee aan dembiyo qatiicatu raxim ahayn in ilaahay ka aqbalo laakiin saddex mid bay ku timaadaa ima an yucajala lahu fi dunya wa ima an yusrafa canhu min ashari miluha ya wa ima an yudakhara lahu yacni markaa saddex mid bay ku timaadaa in adduunyada loogu soo dedejiyo iyo in markaa shar iyo balaayo yacni la mida ducadaasoo u dhigma oo ku soo socday in lagaga celiyo laga dabaalo ama in sawaabkeeda iyo ajarkeeda aakhiro loogu kaydiyo marka waa inaad ogaataa yacni ducada hadduu markaa qofku qofka muuminkii u ducaysto ducaduna siday markaa shuruudaheedu ay tahay uula yimaado ilaaba ilaa inay tahay mustajaaba laakiin mustajaabo markay tahay siyaalo kala duwan bay u dhici kartaa marka ruuxu isagu ducada inaynu ka caajisina farabadsado ayaa fiican aayadda kale allah wuxuu inoo sheegay nebi zakariya ilaahay inuu weydiistay inuu ilaahay calaamad u yeelo uu ku garanaayo in ooridiisii ay uuraysatay qaala rabbi ijcal lii aaya rabbigayow aayad ii yeel yacnii calaamad ku garto ku aqoonsado i yeel waa isticjaal uu dedejisanayo arrinka farxadda leh loogu bushaareeyey yacni laftiisii inuu arko ya qaala aayatuka an laa tukallima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramsa waxaa kuu calaamadaa la yidhi saddex maalmood iyo saddexdooda habeen inaan dadka la hadlin iyadoo wax iyo wax cillo ah aynay kugu sugnayn haddaad is tidhaahdo ilaahay xus waad xusi kartaa tasbiixda dikriga towxiidka laakiin haddaad is tidhahdo dadka la hadal hadalka dadku waa kaa xidhan yahay xanuun iyo aafo kugu suganna ma jirto calaamadaasaa loo yeelay aayaddan iyo aayadda suuratu maryam aayatuka an laa tukalima annaasa halaaa layaalin sawiya halkaa halaaa layaal baa lagu sheegay halkana halaasata ayaam baa lagu sheegay isma diidayaan waa halaasata ayaamin bilayaalihin oo saddex maalmood oo habeenadooduna weheliyaan labada aayadu waxaa laga qaataa kalaamku inuu yahay ka lagu dhawaaqo ee lagu hadlo ee xuruufta iyo macnaha ka kooban sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa in la yidhaahdo kalaamku waa macno nafta ku qumay taasaa xaqiiqatan kalaam la yidhaahdaa aayadahan iyo adillo kaleba waa radinayaan yacni culammada markaa waxa weeye qaarkood waxay qabaan kalaam xaqiiqatan wuxuu ku yahay almacna alqaa'imu binnafs macnaha daatada ku qumay baa xaqiiqatan kalaam la yidhahdaa laakiin majaazan weeye yacni marka kan codka iyo xuruufta leh ee lagu dhawaaqayo kalaam in la yidhaahdaa waxay yidhahdeen waa majaaz waana sida ee maaturidada badankoodu ay tilmaamaan marka sidaas inay sax ahayn waxaa laga qaadanayaa nusuusaha marka kalaam la itlaaqaan la qaydin waxay ku dhacdaa kalaamka soo baxaya la maqlaayo xuruufaha leh yacni suuragal tahay in la maqlo kalaamka xuruufta leh markaa xuruuftiiyo macnuhu ka kooban yihiin allafdu walmacnaa macan looma jeedo macnuhu inaanu markaa nafta sakariya ku soo dhacayn macaanidu wax macniba kuma soo dhacayn nafta sakariye miyaa maya waa ku soo dhacaye fakharaja calaa qowmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiya qowmkiisuu u soo baxay markaasuu dabeedna wuxuu u tilmaamay fa awxaa ilayhim ay ashaara ilayhim waa ramsigii waa ishaara wuxuu doonaya wuxuu doonayaa inuu ku cabiro tilmaan iyo ishaaraad waayo ishaaradii wax waa lagu fahmi karaa dadka dhegahali waxay ku hadlaan lagunala hadlaa oo wax loogu sheegaa iyaguna ku cabiraan waxay doonayaan tilmaanta tilmaantaa lagula hadlaa iyaguna ku hadlaan muraadkii ay doonayaan bay ku cabbiraan loogu cabbiraa lagu garansiiyaa lagu fahansiiyaa ilaa laga dhigay luqo gaaro afka dhagoolaha la yidhaahdo oo dee sidiisaba loo barto la doono jamiicul akhbaar in loogu gudbiyo marka waxa weeye macnihii intee nafta zakariya ku qunto oo ku soo dhacdo ayuu wuxuu ku gudbinayey oo dadka ugu tabinayey ishaaradiiyo tilmaanta ishaaradaas iyo tilmaantaasi hadal ma ahayn kalaam marka la itlaaqayo ishaarada ku dhici maysa saas aawodee aayadda istisna kuma sugna aayadda suuratu maryam aayatuka an laa tukallima annaasa halaata layaalin sawiya aayaddan istisnaha ku sugan miyaynu caddaynayn in ramsigu kalaamka ka mid yahay waxaa la odhanayaa ma caddaynaayo mar hadduu aayadda kaleba ka maran tahay waxaa markaa lagu xambaarayaa istisnaagan inuu munqatic yahay laysa min alawal yacni markaa munqatic inuu yahaa lagu xambaarayo ta kale adilo kalena waa soo aroortoo tilmaamaysa kalaamka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal xadiiska saxiixaynka ilaahay ummaddayda waa ka dhaafo waa ka cafiyey yacni waxay naftoodu ugu sheekayso in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha ama anfusaha siinka in la godo iyo in la kordhigo labadaba waa u dabdiyaan culammadu marka la godo waxay noqonaysaa nafaha ayaa sheekaynayay noqonaysaa faacilkii ah oo qof walba naftiisa u sheekaynaysa waa cala tawsiic waa marka anfusuha la yidhahdo waa cala tawsiic marka anfusahaa la yidhaahdo la kordhigana waxay noqonaysaa ummadda ayaa nafaha u sheekaynaysaa bimacnaa qof waliba naftiisu u sheekaynaya qof waliba naftiisa ayuu u sheekaynaya xadiisu nafsigii waa la sugay inuu macfi yahayna waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa goormaa laga dhaafo aan loo qabanayo maa lam tatakallam bihi aw tacmal inta aynay ku hadlin ama aynay samayn kalaamka muxuu uga jeeday nebigu calayhi salaatu wasalaam kalaamka waxaa looga jeeday ka khaarijkee soo baxaya allafdu almacnaa koobsanaya lafdigee macnaha kaasaa markaa looga jeeday shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo atisciiniya oo kalaamka nafsiga uu ku radinaayo tisciina wajhan sagaashan weji uu ku radinaayo waa kitaab markaysaga muhim ah weeye oo mawduuca ku saabsan dabacaad kala duwan baana la daabacay isagoo mujallad dakhmiya iyo isagoo saddex mujallad kale ah mid walba waa la daabacay almuwafaq ibnu qudaama wuxuu leeyahay risaale la yidhahdo xikaayat lmunaadara ou ka warramaayo ibnu qudaama saaxib almuqni shiikhii xambaliga ahaa ee kitaabka weyn ee muqniga leh fiqiga xanaabilo kitaabka madaarka uu ku wareegaayo ee ugu muhiimsan yacni fiqiga wax laga qoray shiikha leh raafic bay isku waqti ahaayeen wuxuu dhintay lix boqol iyo labaatankii hijiriga halka raaficina ka dhintay lix boqol iyo saddex iyo labaatankii hijriga saddex sanaa uu ka dhimasho dambeeyey raafici xikaayatulmunaadara wuxuu ka warramayaa nin ashcari ay kulmeen oo deedna masalada kalaamka ay ka munaadaroodeen waa risaala muhima fawaa'id badan baad ka helaysaa waa risaala matbuuca faraajicha qaala suyuudiyu raximah ullah walammaa taaqat nafsuhu ilaa surcati almubashari bihi markay naftiisu jeclaysatay oo u hilowday ilaa surcati almubashari bihi ka loogu bushaareeyey degdeggiisa inuu degdeg u helo markii naftiisu ay aada u jeclaysato u hilowday qaala rabbi ijcal lii aaya qaala wuxuu uhi nebi zakariye rabbi ayaa rabbi rabbigayow ijcal lii waxaad ii yeeshaa aayatan aayad ii yeel calaamad aan ku aqoonsado oo ku garto inay markaa haweenaydii uraysatay calaamaddaa ii yeel ay calaamatan calaamad ii yeel asalka aayatan waxay ahayd ayayatan bay ahayd dabeedna markaysagaa waxaa lagu sameeyey yacni marka iclaal baa lagu sameeyey carabigana waxa badan ka dambe markaysagaa markay kulmaan yacni labadaa yo-oodoo kale ka dambe in la ibdaaliyaa badan laakiin waxa weeye ka hore in la ibdaaliyaana waa dhacdaa marka waxay ku timi calaa khilaafi alaklab aaya sidaasaa loo yidhi laakiin asalkeedu ayayah ayay ahayd ay calaamatan calaa xamli imra'atii calaamadii igu yeel calaa xamli imra'atii ooridaydii uurkeeda ay uuraysatay calaamadan ku aqoonsado ku garto iyeel qaala allah waxa uu yidhi aayatuka calaamadaadu calayhi ay calaa xamli almar'a yacni markaa ooridaasi inay uuraysatay calaamadaad ku garanaysaa anlaa tukallima annaasa wa inaana dadka la hadlin an laa an iyo laa bay ahayd laakiin nuunka saakinkii maadaama marka laam ka daba dhaco ama xuruuftii yarmuluuna ay ka daba dhacdo la idqaamo yacni markaa sidaasaa waxa weeye oo aan la akhrinaynin sidaasaa markaysaga markaa looga xadfay qoraalkana looga saaray sida nudqiga ay uga dhacday baa qoraalkana looga riday yacni lixda xarafee yarmuluuna kutubta tajwiidka qaarkood waxay u dabdiyaan yarmaluuna waana markaysa markaa khata sabqu qalama oo qaarkood ka dhacay weeye waayo lafdiga lagu jamcinayo yarmaluuna carabiga kuma jirto yarmuluuna ku jirta ramala yarmulu anlaa tukallima annaasa inaan dadka la hadlin baa ku calaamada ay tamtanica min kalaamihim tamtanicu mise tamtanica waayo waa mufasir weeye oo mufasirku mufasarka ayuu xagga markaa ciraabta ku raacaya marka allaa tukallima dee anta inay ku dhacayso weeye oo laa tukallima ayaa markaysagaa la fasirayaa marka an tamtanica baa markaa macnuhu u dhacaya marka waa inuu siduu u nasbisan tahay aada u nasbisaa ilaa an bay daba dhacaysaa wayatbacu lmufasiru lmufasara fi licraab yacni mufasirku yacni hadalka wax fasiraya kuu fasirayo xagga icraabta ka raacaya ay tamtanica inaad iska yacni markaa diiddo min kalaamihim hadalkooda aad la hadli weydo bikhilaafi dikri illaahi tacaala waxaad hadalkooda iska diidaysaa xaalaad ku dheehan tahay markaysaa bikhilaafi dikri illaah sidaas yacni markaa dikriga ilaahay yacni markaa xaalaad sidaa ka maran tahay dikriga ilaahay oo aad isaga ku hadlayso dikriga ilaahay calaa kownika yacni khaaliyan min imtinaaci alkalaami fii dikri illaah oo xuska aad allah xusayso oo xuskii waad la imanaysaa oo isaga hadalkii kaama mamnuuc ahaa saas aawadeed baa isla aayadda ay ku sugan tahay wadkur rabbaka kasiiran wasabbix bilcashiyi waalibkaar salaasata ayaamin saddex maalmood inaad dadka la hadli weydo looma jeedo adaa markaa ikhtiyaaran isaga daynaya hadalkee waxaa laga tilmaamayaa hadalka dadka aad la hadlaysaan kaa soo baxayn iyadan aafo iyo xanuunba kugu sugnayn haddaad istidhahdo ilaahay xus wuu kaa soo baxayaa hadalku haddaad istidhahdo dadka la hadalnaa hadalkaa dadka aad la hadlaysaa kaa soo bixi maayo salaasata ayaamin saddex maalmood inaan dadka la hadlin baa ku calaamada ay bilayaaliiha habeenadeeduna ku dheehan yihiin ilaa ramzan ha yeeshee tilmaan ayaad markaa ku hadlaysaa laakina ramsan tukallimu bihi ha yeeshee ramzi ayaad ku hadlaysaa tilmaan baad ku hadlaysaa ishaaro istisnaagu waa munqatic cala asaxiix bidaliili aayadda kale inaanu ku soo aroorin wa bidaliili kale marka la itlaaqo inaanu ishaarada ku dhicin adillo badan ay leedahay masaladaas saas aawadeed hadalka laga soo naqliyo akhdal ina alkalama la fi lfu'aadi wa inama jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila laysa bixuja xujo ma aha waanu khilaafsan yahay nusuustuu khilaafsan yahay qur'aan iyo xadiisba ayuu khilaafsan yahay ya ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayu min kalaami innaas kalaamunaaska maxaa looga jeeday ishaaradii miyay soo gelaysaa oo salaadda miyay burinaysaa tilmaantu mama burinayso laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas haddana ishaaradii yani salaaddii waxba yeeli mayso ya kalaam marka la itlaaqo macnaha nafsiga loogama jeedo laakiin marka la qaydo wa bixasabi maa quyid waxaa lagu qayday ku xidhan tahay yaquuluuna fii anfusihim fii anfusihim marka lagu qaydo waa kalaam muqayada laysat alcibaaratu almutlaqatu kaalcibaarati almuqayada hadalka marka waxaa la qayday iyo hadalka la itlaaqay way kala duwan yihiin yacni marka masalada laysku haystaa waxay ku saabsan tahay kalaam marka la itlaaqo maxay ku dhacdaa takallama bilishaara waa la odhan karaa takallama biyadihi qaala biyadihi kada waa la odhan karaa yani waayo laakiin marka qaala la ilaaqo ama takallama maxay ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa allafdu waalmacna macan lafdiga macnaho isla jira ta kale afdal kama mid ahayn qolada carabigooda la xujaysto kama mid ahayn shaacir weyn buu ahaa wakhtiga cabbaasiyiinta nool farasdaq iyo jariir bay isu gebi jireen naqaa'idda waa ta la garanaa waxaanu ka mid ahaa ahlu dimmihii muslimiinta ku hoos noolaa ayuu ka ahaa lakiin saqaafadiisu waxay saqaafa carabiya isaguna carabi buu ahaa ya waxaa jira qabaa'il carab ka mida laba qabiiloo carab ka mida oo wakhtigii jaahiliyada nasaaroobay qabla alislaam laba qabiiloo carab ka mida ayaa waxay dareemeen diin la'aan markaasa waxay siyaaheen diin baa u baahan tihiin waxbay raadiyeen diintii kiristaankay heleen annasraaniya wakhtigii jaahiliyada ay nasaaradii qaateen waa tayi iyo bani taklib markii waxa weeye nebiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam bacdigood waa islaameen bacdina nasaaranimadii bay ku baaqi noqdeen waxaan filayaa kiristaanka hadda markaysaga markaa qayb kiristaana oo ku nool yacni lubnaan iyo qayb kiristaana oo tiro yar oo ku nool filastiin badankoodu waxay ka isiran yihiin qabaa'isha noocaasa bay ka isiran yihiin marka qoladii carabigooda la xujaysan jiray kama mid aha hadalkiisuna maca dalik wuxuu khilaafsan yahay nusuusta kitaabkiiyo sunnadu khilaafsan yahay oo ka hor imanaya ya mar labaadka waxay yidhaahdeen culammadu kamaba sugna beydkiio ibnulkhashaab shiikhii la odhan jiray culammada carabiyada ka mid ahaa wuxuu yidhi fatashtu diiwaanahu falam ajid fiih diiwaankii akhdal baan baadhay buu yidhi kama helin buu ihi beytka kama helin buu yidhi marka waa beyt masnuuc bay culamada qaarkood yidhaahdaan calaa kulli xaal hadduu sugnaan lahaana xuja ma ahaadeen mar labaadkana nusuusta kitaabka iyo sunnadaba waa ka hor imanaya allah waxa uu yidhi wadkur rabbaka kasiiran wasabbix bilcashiyi waalibkaar wadkur xus nebi zakariyu ilaahay ku yidhi rabbaka rabbigaa xus kasiiran dikran kasiiran xus fara badan xus ama zaman badan xus wasabbix tasbiix soo ay salli tuko bilcashiyi gelin dambeeddo iyo walibkaari gelin horeedba tuko ay awaakhiri nahaari wa awaa'ilih maalinta dabayaaqadeeda qaybaheeda dambe iyo wa awaa'ilihi qaybaheeda horeba yacni markaa tasbiixso culamada qaarna waxay ku fasireen tasbiixda in looga jeedo salaada salaadda in looga jeeday ku fasireen salaaddiina tasbiix waa koobsataa marka ahlucilmiga qaarkood mawaadicda tasbiixu soo aroorto yani waa ku ilaaqaan markaysaga salaad waa ku ilaaqaan salaadana subxa waata la yidhaahdo yani marka sunnaha marka laga hadlayo yacni asubxa waa laga cabiraa oo xagga macnahana tansiih bay ka tahay maadaama allah la caabudaayo laysu dullaynaayo tasbiix qawligana way koobsataa tasbiix ficliyana cibaadada iyo tadallulka iyo dullaynta allah laysu dullaynayo waa koobsanaysaa dikriga ilaahay in la farabadsadaa aad iyo aad bay u fiican tahay yacni innagaba waa layna amray dikriga badan wadkuru allaha kasiira yacni allah xusa xus fara badan xusa wadaakiriina allaha kasiiran wadaakiraat marka dikriga ilaahay in la farabadsado waa shay maxmuuda oo fiican markaa weeyi dikriguna siduu u kala fadli badan yahay waa in loogu dadaalaa oo waxa weeye albaaqiyaat asaalixaat subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqih waridaa nafsih wa zinata carshih wamidaada kalimaatih subxaana allahi cadada maa khalaqa allah alxamdu lilah cadada maa khalaqa allah yacni nusuusaha waata ku soo aroortay yacni axaadiista markaa waata ku timi marka adkaarta caynkaas ee ilaahay lagu xusayo waxaa ku jira fadli fara badan tawxiidkuna waa sii fadli badan yahay afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir yacni afdalu dikri inay tahay ayaa laynoogu tilmaamay allah waxau yidhi وإذ قالت almalaa'ikatu ya maryamu ina allaha astafaaki waطaharaki wastafaaki cala nisa'i alcaalamiin waid qaalat ay wadkur waxaad xustaa id qaalat goortay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigaa caam ah macnahana waxaa loo jeedaa khusuus baa looga jeedaa cid gaara waayo kullu lmalaa'ika may wada odhan culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen jibriil baa yidhi haddii xataa cid kale wehelisay dee bacdi malaa'igta ka midunbaa sidan yidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha istafaaki ilaahay waa ku doortay wa waa ku taahiriyey oo waa ku nadiifiyey wastafaaki waa ku doortay calaa nisaa'i alcaalamiin dumarka caalamiinta ama khalaa'iqda dumarkooda ayuu kaa doortay ilaahay oo kaa fadilay aduu ku fadilay yaa maryamu maryamaay uqnutii ateec lirabbiki rabbiga ateec wasjudii sujuudo ilaahay u sujuud warkacii rukuuc maca alraakiciin kuwa rukuucaya la jirkooda la rukuuc bimacnaa la tuko rukuucda waxaa loo jeedaa salaadaa looga jeedaa waayo rukuuc mujarada ah oo keligeed ahi cibaado noqon mayso laakiin waxaa loo jeedaa yacni waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati lkulli qayb salaaddii ka midaa la sheego rukuucda ah waxaana loo jeedaa salaadoo dhan waxay ka dhigan tahay wasallii maca almusalliin dalika min anbaa'i alghayb daalika madkuurkaa la soo sheegay ee laga soo warramay min ambaa'i alghayb wararka haybkay ka mid yihiin waxyaalaha qarsoon yacni markaa wararkooday ka mid yihiin ee kaa qarsoonaa khalaa'iqda qaarna ka qarsoon ilaahay wax hayb u ahi ma jiraane wax walba ilaahay waa og yahay nuuxiihi ilayk nuuxiihi waa ku waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa madkuurkaa la soo sheegay oo loo celiyo damiirka haadaa yacni markaa mushaarka la ishaarayo loo celiyo ama nuuxihii waa waxyoonaynaa qaybka oo qaybka loo celiyo waxaana loo jeedaa bacdi ka mida ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa oo kuu sheegaynaa ku ogeysiinaynaa waxyigu waa iclaam iyo ogeysiin wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta maad ahaan jirin ladayhim mid agtooda ku sugan maad ahaan jirin yacnii zakariye iyo ciddii markaa la noolayd ee axbaarta ahayd iyo culammada agtooda mid ku sugan maad ahayd id yulquuna markay tuurayeen aqlaamahum qalimadooda ay tuurayeen ayuhum yakfuru maryama si ugu muuqdo ayuhum kooda yakfulu kafaalo qaadanaya huwa yakfulu isagu kafaalo qaadanaya maryama maryamo kafaalo qaadanaya si ugu muuqdo ay u qori tuuranayeen oo loo fasiro inay ismi mawsuul tahay ama ayuhum koodeyba yakfuru kafaalo qaadanaya maryama maryamo kafaalo qaadanaya oo istifhaam loo fasiro waxaase loo badiyaa in mawsuul loo fasiro wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun wamaa kunta maad ahaan jirin ladayhim mid agtooda ku sugan maad ahaan jirin id yakhtasimuuna markay doodayeen oo ay isku haysteen cidda kafaalo qaadanaysa maryama anaa kafaalo qaadanaya oo barbaarinaya oo markaa korinaya iyo may anaa kafaalo qaadanaya oo korinaya id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu udkur waxaad xustaa id qaalat goortay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu ay yidhaahdeen yaa maryamu maryamaay ina allaha yubashiruki ilaahay waa kuu bushaaraynayaa bikalimatin kelmad ayaa lagugu bishaaraynayaa marka cidda markaa kelmadda lagu magacaabay ayaa ciise marka ah marka ciise xagga allah buu ka ahaaday khalqan wa iijaadan ina allaha allah yubashiru kii waa kuu bushaaraynaya bikelimatin kelmad buu kugu bushaaraynaya waa ciise bnu maryam kelmaddaasoo minhu ay kaa'inatin minhu xagga allah ka timi oo ka soo bilaabantay ayuu kuugu bushaaraynaya mintu waa ibtidaau alghaaya waa ibtidaau alghaaya ismuhu almasiixu magiciisu almasiixu masiix weeye ismuhu damiirku wuxuu u noqonayaa yacni marka almuraadu bilkelima ka kelmadda looga jeedo oo ciise ah ismuhu kaa kelmadda lagu itlaaqee looga jeedo ciise ah magiciisu almasiixu masiix weeye yacni shakhsiga kelmadda lagu itlaaqay inay sababu tahayna loogu itlaaqo si mucjizo ah ismuhu magiciisu almasiixu masiix weeyi ciisa bnu maryam ciise oo ina maryama ah weeyi wajiihan wuxuu allah kelmaddaa kuugu bushaaraynayaa wajiihan xaaluu ahaaday kelmaddaa laga xaalaynaya oo xagga macnaha waxaa loo tadkiiriyey yacni waxa weeye biictibaari almacnaa oo macnihii waxaa loo jeedaa shaksi dakara ayaa lagu itlaaqay kelmadda lagu itlaaqay marka macnihii baa markaa laga eegay kelmad buu allah kugu bushaaraynayaa minhu wajiihan xaaluu ahaaday wajiihan mid jaah iyo sharaf u saaxiiba u ahaaday fi dunyaa adduunyada gudaheeda jaah iyo sharaf mid u saaxiiba u ahaaday waalaakhirati iyo aakhiro gudaheedaba wa min almuqarabiina iyo kuwa xagga allah loo dhoweeyey xaaluu ahaaday wa yukallimu annaasa iyo mid dadka la hadlaayo xaaluu ahaaday waa xaal saddexaad afar xaal baa iska daba dhacaya laba xaaloo ku guda jiraana dhexday ku imanayaan xaalka koowaad waa wajiihan ka labaad waa min almuqarabiin ka saddexaad wa yukallimu ka afraad waa min alsaalixiin oo damiirka ku qarsoon ana labaa laga xaalaynaya ku guda jiro filmahdi iyo wakahlan wa min almuqarabiina iyo kuwa xagga allah loo dhoweeyey xaaluu ka mid ahaaday baa kelmaddaa ilaahay kuugu bishaaraynaya wa yukallimu nnaasa iyo mid dadka la hadlaaya xaaluu ahaaday wuxuu dadka la hadlayaa wa yukallimu huwa huwadaa faacilkee qarsoon baa laga xaalaynaya filmahdi dharabta ama daragadda gudaheeda intuu ku sugan yuhu hadlayaa dadka la hadlayaa filmahdi ay kaa'inan filmahdi xaal uu yahay ayuu hadlayaa oo dadka la hadlayaa wa kahlan iyo xaaluu ahaaday mid garhmadooba ah xaaluu ahaaduu dadka la hadlayaa wa min alsaalixiin wuxuu kelmadda ilaahay kuugu bushaaraynaya wa min asaalixiina iyo saalixiinta mid ka mida ah xaaluu ahaaday aayadahan allah wuxuu inoogu sheegayaa malaa'igtii maryamo inay la hadleen fadiilada maryamo leedahayna ay u sheegeen waxay ku bilaabeen ina allaha astafaaki magaceeday ugu yeedheen yaa maryamu ina allaha astafaaki wa taharaki waastafaaki cala nisaa'i alcaalamiin maryamay allah baa ku doortay siday u adkeeyeen eeg yaa waxay ka dhigeen jumladii jumla ismiya oo allaah bay hormariyeen innay ku adkeeyeen hadda ma aragta yacnii mid la doortay doortayaad tahay bes may odhan istafaaki may odhan oo jumlada ficiliye kamay dhigin jumlada waxay ka dhigay jumla ismiya inna oo tawkiid faa'iidaynaysana waa ku dareen ina allaha istafaaki wa tahharaki ilaahay waa ku doorto waa ku fadilay waa ku daahiriyey bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen wuxuu kaa daahiriyey yacni ragba inay ku taabtaan oo maryam waxaa laga yeelay mid rag ka caaggan baa laga yeelay taasina waxay ka mid tahay khasiise la siiyey weeye sida mucjisadaa maadaama ay ku dhashay oo ilaahay ilma ku siiyey sidaa inay ku dhashayna ay tahay aayad ay tahay sida qur'aankuba inoo sheegay waxaa laga dhigay mutamayiza mid taa dumarka kaga duwan oo ubad waxay ku hesho ilmo ku heshay weliba fadilan oo fadli leh oo mufadal ah oo la fadilay waxay ku heshay iyadoo aan markaa ninba aanu u teginoo taaban marka si xalaala iyo si xaalaala midnaba raguma taaban saas ciisa bnu maryam ma lahayn wax walaala ah ma lahayn wax walaala ah ma lahayn waxaa kaloo loo fasiray watahharakii ilaahay wuxuu kaa daahiriyo kaa nadiifiyey yacni wax kastoo yacni markaa xumaan lagu tiriyo ama markaa la qudhunsado yacni wuxuu kaa daahiriyey culamada qaar waxay ku fasireen kufriguu kaa daahiriyey iyo kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn ayuu ilaahay kaa daahiriyo kaa nadiifiyey waxaa lagu fasiray wuxuu kaa daahiriyey min alakdaari walwaswaas yani markaa wasakhaha iyo waswaasku kaa daahiriyey waxaa lagu fasiray wuxuu kaa daahiriyey wax kasta oo markaa waxa weeye la dhibsado xataa xaydkiiyo nifaasku kaa daahiriyey oo dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada midnaba may lahayn aasaarta qaarkoodoo salafka laga soo wariyey waa tilmaamayaan waxayna ku tusinaysaa cibaarada wataharaki awjuhda kala duwana ay ula kaceen yacni culammadii salafka oo qaarba ay markaa macno ku fasireen waana dhici kartaa in intaba lagu wada xambaaro waxau yidhahdaa shaykhu lislaam ibnu taymiya gaalibu ikhtilaafi salafi fi tafsiir badanka khilaafka salafku tafsiirka ay isku khilaafaan waa min baabi ikhtilaafi tanawuc la min baabi ikhtilaafi tadaadi waxay ka mid tahay nooca ikhtilaafu tanawuca bay ka mid tahay ee ikhtilaafka iska horjeedka aan iswaafiqi karin ee miduun sax noqonaayo uma badna waxay sheegaan sida badan markaa salafku aayad baa lafdigeedu caam yahay markaasaa midba waxyaalihii soo gudagelaya wax ka miduu tusaalaynaya waa tafsiir bilmisaal mid kalena nooc kaluu tusaalaynayaa sheegaya wa tafsiir bilmithaal mid kalena mid kaluu sheegaya isma diidana intaba in lagu wada xambaaro waa suuroobaysaayoo lafdigii baa intaba ku wada dhacaayo marka midkood uu mid xuso macnaheedu ma aha taa waxaan ahayn laguma xambaari karo waxay sheegayaan wixii looga jeeday afraaddiisii wax ka miday calaa sabiili tamsiil ku sheegayaan calaa sabiili alxasri inay ku koobayeen ma aha masalada noocaasa wuxuu ku sharxaa kitaabkiisa la yidhaha muqadimatun fi usuuli tafsiir waqtiyada qaarkoodna waa akhrinay waxaan filayaa laba goor inaynu dhignay ciddii u baahanna waa arki kartaa isagoo duuban baa kollay jira almuhim awjuhdaa waa lagu fasiray wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin wuxuu allah kaa doortay dumarka caalamiintuu kaa doortay oo uu adiga ku fadilay oo ku koraysiiyey mufasirku wuxuu ku fasiray waa jalaaldiin e ahli zamaanik caalamiinta zamaankaaga ah ee kula wakhtigaa ayuu ilaahay yacni adiga ku fadilay oo kaa korraysiiyey calaa haadaa waxay noqonaysaa inaan markaa tafdiilkani marka aanu ahayn dumar oo dhan in laga wada fadilay ee laga tilmaamayo dumarkii la wakhtiga ahaa iyo dumarkii hore in laga fadilay calaa haada waxaa ka laasimaya in laga tilmaamayo khadiija bintu khuwaylid iyo faatima bintu muxamed iyo e, sala allahu alayhi wasalam inay markaa ka khayr badan yihiin maryama inay ka khayr badan yihiin ayaa taa ka dhalanaysa sheikhuna uu wataa ha yeeshee culamada qaarkood waxay tilmaameen in markaa waxa weeye caam laga dhigo hadalka markaa sheikhuna wuxuu u dhacayaa inuu leeyahay waa caam la khasisay oo wuxuu tilmaamayaa siduu saaxibu saawiba odhanayo hadal la mida waa sheegayaa jamalka laftiisube ashaara bidalika ila ana alcaalamiina caamun makhsuusun bima cadaa khadiijata wa faatimata wa caaisha wuxuu ku tilmaamayaa jalaaldiin asuyuuti caalamiintu inay markaa tahay halkan lagu sheegay caam lagu khasisay waxa ka soo hadhay khadiije iyo faatime iyo caaisha wa haadihi ariiqatun marjuuxa waa ariiqo laga raajaxsan yahay oo laga miisaan badan yahay waalxaqu ana maryama afdalu nnisaa'i cala aliطlaaq inay maryami dumarkao dhan ugu khayr badan tahay ayaa markaa xaqu yahay buu yidhi suma faatimatu suma khadiijatu suma caaisha waa tartiibta siduu isaguu dhigay dabeed faatima ku xigta khadiija ku xigta caaisha ku xigta dabeedna wuxuu keenay yacni qaarkoodoo markaa ku cabbiray beyt ku cabbiray fudla nisa bintu cimraanin fafaaطimatun khadiijatun suma man qad bara allaahu beyt calaa baxri basiid ah ayuu markaa keenay dumarka waxaa ugu fadli badan fudla nisa bintu cimraanin fafaatimatun khadiijatun suma man qad bara allaahu ina cimraan baa ugu fadli badan faatimaa ku xigtaa khadiijaa ku xigtaa deetuu ilaahay beri yeelay oo caaisha ah baa ku xigta calaa kulli xaal culammadu waxaabay isku khilaafeen oo bacdii baa waxay soo naqliyeen khilaaf shaad ah oo tilmaamaya maryama inay nebiyad ahayd inkastoo jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan ay mareen dumarka wax nebiyaadii inaynay ka soo bixin haddana bacdii markaa ku tegay baa jira khilaaf shaada oo yidhi maryama waxay ahayd nebiyad bay ahayd laakiin sida saxiixa ah jamaahiiru ahlilcilmina ay markaysaga ku sugan yihiin bal culammada qaarkood ijmaac ku soo rareen oo abulxasan alashcari laftiisu sheegay inay ijmaac tahay inaan dumarka wax nebiyaadii ka soo bixin ibnu kasiirkuna tafsiirkiisa uu ku soo naqlinayo hadalka ijmaaca uu ku sheegay ashcari tafsiiru suurati almaa'ida ya wa ummuhu sidiiqatun kaanaa ya'kulaani acaam aayadda tafsiirkeeda ayuu ku soo naqliyey hadalka ashcari uu ijmaaca ku sheegaayo calaa kulli xaal maryam iyo khadiija labaduba waxay ka mid ahaayeen iyo aasiya bintu musaaxim oo imra'atu fircawn ah kawaamishay ka mid ahaayeen dumarkii kaamilka noqday ka mid ahaadeen sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay kamula min arijaali kaiirun walam yakmul min annisaai ila maryamu bintu cimraana waasiyatu bintu musaaxim wa khadiijatu bintu khuwaylid yacni saxiixa waxaa ku sugan laba ahaan baa ku sugan saan filaay riwaayaadka qaarkoodna saddex bay sheegayaan riwaayaadka qaarkoodna faatimay ku sii darayaanoo afar bay ka dhigayaan laakiin riwaayada faatimo kusii daraysaa kolleybaa saxiixa kuma sugna labada saxiix midnaba yani kuma sugan saxiixana laba ahaan baa ku sugan kollay laakiin marka waxa weeye maryama iyo aasiya iyo khadiija waa saxiixa riwaayada markaysagaa sheegaysa saddexdaas faatima waxaa soo aroortay inay sayidatu nisaa'i ahliljanna inay markaa tahay taa lafteedu waxay sheegaysaa fadiilo weyn waayo lagama reebin maryama iyo yacni lagama istisnoolo lagama reebin sayidatu nisaa'i ahliljanna inay tahay dumarka ahlu jannaha inay ugu mudan tahay marka calaa kulli xaal afartaasi waa fadli badan yihiin culammada qaarkood waxay khilaaf geliyaan khadiijo iyo caaisha iyoma fadli badan khilaaf bay geliyaan culammada qaarkood waxay fadileen khadiija bacdina waxay fadileen caaisha bacdina waa ka tawaqufeenoo waxay yidhaahdeen waa ka gaabsanaynaa inaanu tafdiil mutlaqa kala fadilno shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu maray yacni ariiqo ah inuu si muqayada u kala fadilo oo uu yidhaahdo khadiijo iyo caaisha midba sibay u fadli badan tahay haddii la eego sabqiga islaamnimada ay u soo dheeraysay iyo awalulbicsa siday nebiga calayhi salaatu wasalaam ay markaa yani isu garab taagtay iyo islaamnimada dheerayntay u soo dheeraysay yacni xaggaa haddii laga eego waxaa fadli badan oo taa ku sarraysa khadiija haddii laga eego markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha inay waagii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad yacni u raalligelisay yacni markaa cilmi badanna ka xambaarto ka weelaysay yacni nebiguna dabeed aad iyo aada uu u jeclaaday ummaddana cilmi badan ay u xambaarto u soo gudbisay ilaa ay ka mid noqotay yacnii cidda min almuksiriina fi riwaaya saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee axaadiis werinta badnaa ilaa ay ka mid noqotay oo toddobada markaa saxaabi ee saxaabada ugu riwaayada badan ee ugu axaadiis warinta badan ay ku jirto samcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar toddobada saxaabiya mid weliba soo wariyey kun xadiis in ka badan ay ku jirto oo weliba saddexda hore ay ka mid tahay taas marka laga eego yacnii cilmigeedii aad iyo aad loogu intifaacay saxaabaduna masaa'il badan ay xaggeeda ula noqon jireen oo fuqahadii yacni fatwoon jirtay ay ka mid ahayd masaa'il fara badan oo cilmi ah iyada markaysa markaa cilmigeedii laga heli jiray taa marka laga eegana xaysiyadaana waxaa ku fadli badan caaisha oo laga gaabsado tafdiilka mutlaqa ah. laakiin tafdiil nisbi ah midba si loo fadilo yacni taas dariiqada caynkaasu shaykhulislaam ibnu taymiya maraa waana sida markaysagaa yacni ardaygiisuna alcallaamatu ibnulqayim uu ku raacay allah waxauu yidhi waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryam wadkur waxaad xustaa id qaalat goortay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi ay jibriilu jibriil baa yidhi waxaa looga jeedaa waa cumuum khusuus laga tilmaamaayo aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum waa cumuum khusuus looga jeedo waa saasoo kale yaa maryamu maryamaayi in allaha istafaaki ilaahay waa ku doortay ikhtaaraki waa ku doortay wa tahharaki waa ku taahiriyo waa ku nadiifiyey dasaa'iska iyo qurunka iyo kufriga iyo kabaa'irta ayuu kaa daahiriyo kaa nadiifiyey wuxuu kaa daahiriyey dhiigagga xaydka iyo nifaaska iyo waxyaalaha caynkaasna waa kaa daahiriyey rag inay ku taabtaanna sinaba yacnii si xalaal iyo si xaaraana iyo zina iyo waxaasoo dhan ilahay waa kaa nadiifiyey wa min masiisi rijaal wuxuu kaa daahiriyey taabashada rag ku taabtaan ay kuu tagaan buu kaa daahiriyey muddadaada adduunyada joogto yacni waxaa soo aroortay kolley aakhiro in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo guurin doono yacni maryamo iyo aasiya oo zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam labaduba ka mid noqon doonaan laakiin axaadiista sidaa lagu soo wariyey daciifo weeye oo sanadkoodu ma xoog badna allaahu aclam ilaahay baa u aqoon badan inay saasi dhacayso iyo in kale wastafaaki waa ku doortay ilaahay maryamaay calaa nisaa'i alcaalamiin dumarka caalamiintoo dhan ayuu adiga kaa doorto adiga ku fadilay ay ahli zamaanik caalamiinta ahlu zamaankaaga abuu ah kaa doortay yaa maryamu maryamaay uqnutii lirabbiki rabbigaa ateec ereyga qunuut macaani bay leedahay kala duwanoo taacadaa ka mid a cibaadadaa ka mida khushuucdaa ka mida ducadaa ka mida ducada qunuut waa la yidhaahdaa inaga qunuudda u naqaana yani qunuut nawaazil ama qunuut subxi ama wax la mida qiyaamka salaadda laysu taago waa la yidhaahdaa qunuut waa la yidhaahdaa yani afdalu salaati tuulu lqunuut ay tuulu lqiyaam bilqiraa'a in qiyaamka la dheereeyo qiraa'ada lagu dheereeyo ayaa marka waxaweye salaadda ugu fadli badan xadiiska haabitka waa tasaa tilmaamayo yacni qunuut waxaa kaloo la yidhahdaa khushuucda waa la yidhaahdaa qunuucda sukuudka ama aamuska waa la yidhaahdaa waquumuu lilaahi qaanitiin saakitiin fa umirna bisukuut wa nuhiina ilkalaam waa kii xadiiskii muslim sheegaayey yacni sukuutkaana la amray hadalkaa laga reebay alxaafid alciraaqi ayaa markaa abyaad ku nadmiyey wuxuu ihi walafdu lqunuuti cudud macaaniyahu tajid masiidan calaa cashrin macaaniya mardiya ducaaءun khushuucun wاlcibaadaةu طaacatun iqaamatuha iqraaruhu biاlcubuudiya sukuutun salaatun wاlqiyaamu watuuluhu kadaka dawaamu الطaacati alraabixu اlqunya yacni saddexdaa beyt ayuu markaysaga ku kulmiyey xaafid ibnu xajar oo ardaygiisa ahina waa ka soo naqliyo fatxulbaariga ayuu ku soo rarayaa abyaadda shiikhiisa koob iyo toban macne oo ereyga qunuut uu leeyahay ayuu ku kulmiyey amaa cibaarada caanbaxdee tilmaamaysaa kullu qunuutin fi lqur'aan fa huwa taaca sanad ahaan kama asixin ibnu cabbaas waana jirtaa macaani kaloo aan taacada ahaynoo qur'aankaba ay ugu soo aroortay laakiin taacadu way u badan tahay yaa maryamu maryamaay uqnutii lirabbiki rabbigaa ateec ay atiiciihi ilaahay ateec wasjudii sujuudo ilaahay u sujuud warkacii rukuuc sujuudda iyo rukuucdaba waxaa loo jeedaa ilaahay u tuko laakiin waa min baabi itlaaqi iljusi wa iraadati alkulli maca araakiciin kuwa rukuucaya la jirkooda la rukuuc bimacnaa oo la sujuud bimacnaa la tuko ay sallii maca almusalliin yacni la tuko kuwa tukanaya yacni la tuko xadiis marfuuca laftiisa waa lagu soo wariyey oo tilmaamaya qunuudka qur'aanka ku soo arooray waa taacada laakiin isaga laftiisu ma ansixin oo sanad ahaanta waa daciif daalika kaas almadkuuru la soo sheegay min amri zakariya wa maryama oo arrinka zakariya iyo maryama ahaaday min ambaa'i alghayb wararka ghaybku ka mid yahay waxyaalaha markaa qarsoon wararkoodu ka mid yahay ay min akhbaari maa haaba cank wuxuu ka mid yahay akhbaari maa waxaa kaa qarsoomay weerarkoodu ka mid yahay nuuxiihi ilayk mushaarkaa la soo sheegay yacni daalika ayuu u dhacayaa waxaanu ugu dhacayaa damiirku wuxuu u noqonayaa daalika laakiin mushaarku u noqonaya daalika waxa lagu ishaarayo ayuu ku dhacaya nuuxiihi kaa la soo sheegay waa ku waxyoonnay waa ku waxyoonaynaa ama waa ku waxyoonnay ilayka adiga ama nuuxiihi qeybka loo celiyo haybka waa ku waxyoonaynaa looma jeedo kulligii haddii haybka loo celiyo agsarku waxay u celiyaan mushaarka haybka haddii loo celiyona waxaa laga tilmaamayaa bacdigii in loo waxyoonayo ya caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul markaa qayb ka mida ayuunbaa loo waxyoodee haybka looma wada waxyoon nuuxihii ilayka waa ku waxyoonaynaa yaa muxammadu nebigii ilaahayow wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta maad ahaan jirin ladayhim mid agtooda ku sugan maad ahaan jirin id yulquuna markay tuurayeen aqlaamahum qalimadooda ay tuurayeen zakariye iyo yacni marka asxaabtiisii markay tuurayeen qalimadooda fil maa'i biyaha ku tuurayeen waxay biyaha ku tuurayeen yaqtaricuuna xaalay qori tuuranayaan liyadhara lahum waxay u qori tuuranayeen si ugu muuqdo ayuhum kooda yakfuru maryama ay huwa yakfuru maryama kooda isagu kafaalo qaadanaya yurabbii barbaarinayo korinaya maryama maryamo korinayoo barbaarinaya suu kaasi ugu muuqdo bay u qori tuuranayeen ayudana la yidhaahdo mawsuul wey wamaa kunta ladayhim maad ahayn mid agtooda ku sugan id yakhtasimuuna markay doodayeen oo isku haysteen anaa kafaalo qaadanaya maryamiyo anaa kafaalo qaadanaya fii kafaalatiha waxay markaa yacni ay isku haysteen oo ku doodayeen ay ku garamayeen oo ku doodayeen fii kafaalatihaa kafaalada maryama ay kafaalo qaadanayaan marka agtooda kuma sugnayn oo fa tacrifa daalika dabeed arrinkaa aad iska garato oo fa tukhbira bihi aad ka waranto maad joogin markay qisooyinkaasi dhacaye sidaadana umaad ogeyn wa innamaa caraftahu min jihati lwaxyi waxyi markaa xaggiisunbaad ku garatay oo allah baa kuu sheegoo kuu waxyooday waxay ka mid tahay waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay waayo akhbaar hayba oo aan markaysaa markaa beledkiisa laga aqoon ayuu markaa nebigu ka warramo fara badan yacni markaa cilmina ma baran nebigu calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa oo markaa mid qoraalka yaqaanay ma ahayn kutubihii hore mid aqoon u lahaana ma ahayn mid cilmi raadiyey oo doontay oo markaysaga markaa wax bartay oo cilmi lagu yaqaano ma ahaan jirin ummi buu ahaa mar keliya ayuunbaa ilaahay ka yeelay nebi ka yeelay rasuul ah oo u waxyooday oo cilmigaana uu ku soo dejiyey waxayna ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya dalaa'isha nubuwadiisay ka mid tahay waxaa kaloo aayadahan ku sugan qorituurku inuu markaysa markaa bannaan yahay oo ashyaada loo siman yahay in loo qori tuuran karo tawdiix kolle intaa ka badanna insha allahu tacaala waa ku sii dari doonnaa aynu ku sii yara caddaynayno arrinkaas wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk